waxa uu ibnu kasiir odhanayaa sanamada in la caabudo asalkeedu waxay ka soo jeedaa talax lagu talax tegaayo xabaalaha iyo cidda xabaalaha ku aasan sanamada in la caabudaaba halkaasay ka timi cidda marka waxa waya xabaalaha in lagu talax tago iyo cidda yani ku xabaalan in lagu xadgudbo oo lagu talax tago sida loo weynaynayo taasay ka timi nabiguna wuxuu amray sal اllahu alيyه waslm xabaalaha in la simo ayuu marka amray in bini aadamka lagu talax tagaana waa xaaraan waxau ka odhanaya kitaabkiisa bidaaya wanihaaya marka uu ka hadlaayo xawaadiista iyo dhacdooyinka dhacay sanadii waxa weeye laba boqol iyo sideed markay hijriyadu ahayd wakadalika muwafaq ibnu qudaama yani kitaabkiisa muqniga wuxuu ku odhanayaa walaa yajuusu ittikhaadu lmasaajidi cala alqubuur masaajid in xabaalaha laga dul dhistaa ama laga dul samaystaa ma bannaana lianna nabiya sala allahu alayh wasalama qaal waayo nebigu wuxuu ihi sala allahu alay wasalam lacana allahu alyahuuda waalnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid xadiiskaasuu sheegaya alxadiid waayo rasuulku waa nacdalay sala allahu alayh wasalam yahuudda iyo kiristaanka sababtu u nacdalayna waxay tahay inay xabaalaha nebiyada iyo kuwan wanaagsan xabaalahooda inay masaajid ka dul dhisan jireen ama masaajid ka dul samaysan jireen wuxuu muwafaq ibnu qudaama yidhi waqad ruwiina ana ibtida'a cibaadati اlasnaami tacdiimu اlamwaati waاtikhaadu suwarihim wاtamasuxu biha wاsalaatu cindaha muwafaq ibnu qudaama lix boqol iyo labaatan markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay kitaabka markaysagaa weyn ee fiqiga ah ee almuqni libni qudaama la yidhaahdo ee kutubta markaysaga fiqhu lislaami laga qoro laga qoray yani kutubta ugu muhiimsan ka mida ah, haddaanu ka ugu muhiimsanba ahayn waa sheikha alifay imaam nawowi waa ka horreeyey noloshu waa isku soo gaadheen laakiin waa waa ka horreeyey waxaa laga joogaa sideed qarni iyo jarjar baa laga joogaa wakhtigu dhintay marka wuxuu yihi waqad ruwiina waxaa naloo soo wariyey ana ibtida'a cibaadati اlasnaami sanamada in la caabudo bilowgay soo bilaabantay inay ahayd ay ka soo bilaabantay tacdiimu اlamwaad dadka dhintay in la waaweyneeyo waاtikhaadu suwarihim sawiradoodii in la samaysto oo markaysaga yani la yeesho oo la samaysto watamasuxu biha in laysku masaxo wasalaatu cindaha iyo agteeda in lagu tukado sanamada markaysaga caabuditaanka la caabudayo asalkeedu halkaasay ka timi yani qurطubi abulcabaas alqurطubi waxa uu odhanayaa waa sheikha isaguna sharxay muslimka صaxiixu muslimka almufhim lima ashkala min صaxiixi muslim markuu ka soo hadlay oo tilmaamay xabaalaha iyo dhisitaanka la dhisaayo iyo in masaajid laga dul dhisto ayuu wuxu uhi wakulu dalika liqaطci dariicati اlmu'adiyati ila cibaadati man fiiha kama kana asababu fii cibaadati اlasnaam taa dhammaanteed waxay ku dhacday jaris la jaraayo waddada geyaysiinaysa ee sababaysa in la caabudo cidda xabaalaha ku sugan haddii la yidhahdo xabaalihii masaajidaa laga dul dhisan karaa korkeedaa la dul ictikaafi karaa waa lagu dul cibaadaysan karaa waxaa marka dambe ka dhalanaysa iyaga laftooda in la caabudo kama kaana sababu fii cibaadati اlasnaam siday sababtuba ahayd sanamada caabuditaanka la caabudaya sababta keensatayba caynkaasay ahayd laata muxuu ahaa laata wuxuu ahaa asalkiisu waxa weeye nin yani markaa ayuu ahaa dadku ay jeclaayeen oo salaax iyo wanaag ka muuqdo oo ixsaan sameeyo oo samafala ayuu ahaa mujaahidoo taabiciintii ka mida waa ka yidhi falama maata cakafuu calaa qabri markuu dhintay laata markaysagaa qabrigiisii bay dul ictikaafeen oo dul laazimeen markii dambena wuxuu noqday sanam la caabudo imaam النawwi waxa uu odhanaya sharxa muslimka qaala اlculamaءu inama naha الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam can itikhadi qabrihi وaqabri غayrihi masjida khawfa min almubaalaغaةi fi tacظiimihi wاliftitaani biha farubama adى dalika ilى اlkufri kama jara likasiiri min alأmam اlkhaaliya imaam الnawowi axaadiista markuu sharxaayo tilmaamaysa in la nacdalay cidda xabaalaha masaajid ka dhigata waxa uu yidhi culammadu waxay yidhaahdeen buu odhanayaa nawawi wax kaleba maahae nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu u reebay oo u diiday in xabaashiisa laga dhigto masjid iyo in xabaalaha hayrkii ee cid kale oo isaga aan ahayn xabaalahooda in laga dhigto masjid oo masaajid yacni lagu cibaadaysto in laga dhigto wuxuu u reebay oo u diiday baqasho uu ka baqanayo daraaddeed in lagu talax tago weynaynta la weynaynaayo iyo baqasho uu ka baqanaayo in lagu fitnoobo oo waxyaaluhu ilaahay la gaarka ahaa dee waxa weeye cidda xabaashiisa masjidka laga dhigtayna loo sameeyo oo lala wadaajiyo farubbama addaa dalika ila alkufri imaamu nawowi wuxuu odhanayaa culammada ka soo raraya waxaa laga yaabaa arrinkaasi inuu sababo gaalnimo kama jara likaiiri min alumam alkhaaliya sida ka dhacday in fara badan oo ka mida ummadihii tegey harxu muslimka ayuu sidaa ku odhanaya sharxu muslimka ayuu sidaa ku odhanaya imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh waxa uu yidhi kitaabkiisa umka la yidhaahdo wa akrahu an yucadama makhluuqun xataa yutakhada qabruhu masjidan mahaafata alfitnati calayhi wacalaa man bacdah waxaa nacayaayoo karaahiyaysanaya imaamu shaafici oo yidhi in makhluuq la weyneeyo ciduu ilaahay abuuray oo addoon ilaahay ah in la weyneeyo makhluuqaasi kuu doonaha noqdo weynaantaas oo keensanaysa in xabaashiisa masjid laga dhigto waxaan sidaa u nacayaa ayuu yidhi baqasho aan uga baqanayo inuu isagu ku fitnoobo ka sidaa ka yeelanaya iyo dadka kale ka dambeeya inay ku fitnoobaan baqasho aan ka baqanayo imaamu shaaficina raxmat ullaahi calayhi hadalkaa wuxuu ku yidhi kitaabkiisa alum la yidhaahdo ayuu ku sheegay ama almabsuud akrahu markuu yidhi waan karaahiyaysanayaano wuxuu uga jeedaa waa karahatu taxriim oo karahadu waxay u qaybsantaa karahatu tanziih iyo karahatu taxriim waa karahatu taxriim wey ibn xajar alhaytami faqiihii shaaficiyo kitaabkiisa azawaajir can iqtiraafi اkabaa'ir wuxuu kaga hadlayaa dunuubta kabaa'irtaa markuu ka hadlaayo xabaalihii in masaajid laga dhisto in korkooda lagu tukado siraadista la siraadaayo kullu dalika inay dunuubta kabaa'irtaa ka mid tahay ayuu u baabaystay kitaabkiisa la yidhahdo azawaajir can iqtiraafi اkabaa'ir ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku soo roreen ijmaac inay culammadu isku waafaqsan yihiin inay xaaraan tahay calaa kulli xaal aqwaashay culammadu sidaa ku tilmaamayaanna waa badan tahay laakiin tusaalayn intaas baa inagu filan haddaba shubha iman karta shubhadaasi waxay tahay arrinka ku saabsan xabaalihii in masaajid laga dhigto oo masjid laga dul dhisto siday mamnuucutao u xaaraan tahay iyadoo qur'aanka laynoogu sheegay ummadihii hore qaarkood inay sameeyeen qaala aladiina qalabuu cala amrihim lanattakhidanna calayhim masjida asxaabulkaafi markay dhinteen kuwii arrinkooda u gacan sarreeye ku haalib noqday waxay yidhaahdeen dushooda waxaanu ka dhisanaynaa masjid marka taas miyaanay tilmaamayn inay bannaan tahay ila qur'aankaa laynoogu soo naqliyo laynoogu soo raray arrinkaa waxaa lagaga jawaabayaa waa midda koowaade kuwan laynoo sheegayaa inay muslimiin ahaayeen layskuma waafaqsanaa kutubu tafaasiir waxay qorayaan qaala aladiina halabuu calaa amrihim in laba qowl ay ku sugan tahay qowl odhanaaya gaalay ahaayeen iyo qowl odhanaaya markaysaga muslimiin bay ahaayeen waxaa ka mid a ah culamada markaysaga aqwaashaa soo raray ibnu kaiir tafsiirkiisa labada qowlba waa sheegaya culamadii horena waa ka soo naqlinaya wakadalika ibnu jawzi kitaabkiisa zaad lmasiirka la yidhaahdo isaguna markaysaa labada qowlba waa sheegaya waana kasoo raraya wa adunnu inuu markaysaa ibnu jariir aabri laftiisu inuu sheegaayona waan u malaynaya mahubayada almuhim haddii la yidhaahdo gaalay ahaayeen dee wax xujiya kuma sugno ficil gaala samaysay inaga daliil inooguma jiro marka marka hore inay muslimiin ahaayeen baan la hubin waa mar labaadkee haddii la yidhaahdo muslimiin bay ahaayeen muslimiin shareeco nebi ku camal falaysay oo shareecadaasi u banaynaysay inay xabaalaha masaajid ka dhistaan dee aayaddu kuma tusinayso waxaa dhici karta muslimiinba ha ahaayeen inay jahli iyo aqoon darro ay arrinkaa ku sameeyeen siday maantaba dad muslimiinta ka midi ay u sameeyaan inay xabaalihii masaajidda ka dhigtaan oo masaajidda ka duldhisaan iyagoo rasuulkoodii sala allahu alayh wasalam uu nahiyey oo reebay jahli iyo aqoon darro ay ku sameeyaan inay kuwaas inay jahli iyo aqoon darro ku sameeyeen ayaa laga yaabaa marka shareeco nebi inay bannaysay oo sharcu man qablana ay tahay saasaan daliil ugu jirin sidaas ayaan daliil ugu jirin haddiiba haddaba laga soo qaadoo la qadaro kow inay muslimiin ahaayeen oo aynay gaalo ahayn oo marlabaadka haddana laga soo qaado shareeca inay sidaa u banaynaysay nebi lagu soo dejiyey oo ay shareecadaa raacayeen markay xabaalaha masaajidda ka dulisanayeen inaynu raacno inaga mashruuc inooma aha waa laba arrin baa labadaba la qadaray ila marka hore waxaa la hayaa ma gaalay muslimiin bay ahaayeen qaala aladiina halabuu cala amrihim mar labaadka hadday muslimiin ahaayeen ma shareeca u banaynaysay sidan mise jahli iyo aqoon darray ku sameeyeen marka haddii laga soo qaado inay muslimiin ahaayeen oo haddana laga soo qaado shareeco sidaa u banaynayso nebi lagu soo rogay inay jirtay xuja inooguma jirto inaynu raacno waayo maxaynay xuja inoogu sugnayn culammadu dhammaan waxay isla ogol yihiin sharcu man qablana laysa bisharcin lana ida jaءa fii sharcina maa yukhaalifu ahlu cilmigu dhammaan waxay isku waafaqsan yihin min kulli madhab sharcigii nebiyadii inaga horreeyey shareecadoodii waxay sharcigeenna ku khilaaftay inaynay xujo innaga inoo ahayn oo daliil inoogu sugnay inaan raacnaano inoo banaanayn masale culammadu isku khilaafeen waa jirtaa oo shareecadii markaa nebiyadii hore ama wax nebiyadii hore qaarkood loo sharciyeeyey haddii sharcigeenna wax khilaafsani aanu ku soo aroorin innaga sharci ma inoo noqonayo ama ku camal fali karaa mise sharci inooma noqonaayo khilaaf baa ku jira laakiin haddii sharcigeenna uu ku yimaado wax weydaarsanoo sidaa khilaafsan waxa laysku waafaqsan yoon khilaaf ku sugnayn in inaga aynay shareeco marnaba inoo noqonayn aynan ku camal fallaana inoo bannaanayn ala sabiili miaal sharaaicdii nebiyadii hore qaarkood waxaa ku bannaanaa in waxa weeye cidda la qadarinaayo in loo sujuudo makhluuq la qadarinayo in loo sujuudaa inay bannaanayd iyadoo taxriye iyo salaam looga jeedo sharaa'icdii nebiyadii hore qaarkood waa ku bannaanayd qur'aankana waa laynoogu sheegay warafaca abawayhi cala alcarshi waharuu lahu sujada hareecadii nebiyadii hore sujuuddaa sujuudu taxiya sujuud salaan looga jeedo in ruux loo sujuudaa inay bannaanayd baa shareecooyinka nebiyada qaarkood ku bannaanaan maanta miyaa la odhan karaa yani cidda la qadarinayo ama waalidada ama markaysaga culamada ama madaxda yani waa loo sujuudi karaa waxaanan u daliishanaynaa warafaca abawayhi cala alcarshi wakharuu lahu sujada maya lama odhan karaa waayo shareeco hore haba ku bannaanaatee shareecadeenna kuma bannaana waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam waxau uhi laa yanbagii liaxadin an yasjuda liaxad ruux ruux inuu u sujuudaa ma bannaana walow kuntu aamiran an yasjuda axadu liaxad lamartu lmarأaةa an tasjuda lزawjiha lciظmi xaqiha عalayha wuxuu rasuulku yidhi sal اllahu alayه wasalam haddaan ahaan lahaa mid amraaya inuu ruux ruux u sujuudo yani gabadha waxaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuuddo ayaan amri lahaa xaqiisa uu ku leeyahay weynaanta uu wen yahay daraaddeed laakiin waxaanan u amraynin inuu ruux ruux u sujuudo ayaan bannaanayn marka ruuxa daliishanaya qaala aladiina qalabuu cala amrin latakhidana calayhim masjida de waxay la mid tahay inuu ruux maanta inuu u daliishado waharuu lahu sujadan ayaan u daliishanayaa sujuudda ciddaan qadarinayo inaan u sujuuda inay i bannaan tahay iyadoo la yidhaahdo oo kalay la mid tahay tusaale labaad waxau ilaahay inoo sheegay sulaymaan injilka loo sakiray shaqooyin iyo camallana inay u samayn jireen oo u qaban jireen yacmaluuna lahu ma yashaau min maxaariba watamaahiila wajifaanin kaljawaabi waquduuri raasiyaat yacmaluuna lahu ma yashaau min maxaariba watamaahiila sawiray u samaynayeen marka waxa weeye shareecadii nebi sulaymaan sawiradu waa u bannaanaayeen laakiin shareecadeenna innaga inuma bannaano tamaasiil in la sameeyaa sawiro la qoray in la sameeyaa shareecada hore waa ku bannaanaya laakiin shareecadeenna kuma bannaanayo bal maanta hadduu ruux deliishado ka warran oo uu yidhaahdo waxaan u deliishanayaa sawirada marka waxa weeye muuqaalka weliba leh ee hadhka leh ee la qoray looxaanta la qoray iyo waxa la midka ah iyo taallooyinka ah waxaan u daliishanayaa yacmaluuna lahu ma yashaau min maxaariiba watamaahiila tusaale saddexaad ahlu cilmigu waxay sheegaan aadam iyo ubadkiisii markay joogeen awlaadu sulbi oo wax kastii farcamayba aynay joogin ee bini aadamka markaa joogay ay ahaayeen aadam iyo xawaa iyo waxay labadoodu dhaleen waxaa u bannaanayd shareecada aadan bay yidhahdeen waxaa ku bannaanayd inanta iyo inanka walaalaha inuu isu guuriyaa u bannaanayd aanu markaa waxa isku mataanaha ahayn inanka wuxuu u guurinayay inan kale aan lamataan la mataan yani mataan aan la mataansanayn laakiin walaashii ah shareecadii aadan bay ku bannaanayd bay ahlucilmigu yidhahdeen kaleoo markaa joogtay oo bini aadamina maba jirinba bal maanta hadduu ruux yidhaahdo ka warran shareecadii aadam maadaamay ku bannaanay anigu shareecadii aadam baan taa raacaya sidee bal maanta dad u odhanayaan iyadoo rasuullahi moxamed sal allahu alayh wasalam uu xaaraantinimeeyey oo uu nacdalay cidda xabaalaha nebiyada iyo weliyada ka yeelanaysa masaajid ka duldhisanaysa iyadoo rasuulku nacdalay dadkana uga digay kuna sheegay cidda sidaas samaynaysa inay tahay cidda ilaahay agtiisa ugu sharka badan siday maanta dad u odhanayaan waa bannaan tahay oo waxaan u daliishanaynaa qaala aladiina qalabuu calaa amrihim latakidanna calayhim masjida shubhada buطlaankeedu ama baailnimadeedu waa iska caddahay shubhatun ra shubhada kale waxay tahay in la yidhaahdo xabaalaha in masjid laga dul samaysto waxa markaa inay bannaantahay u daliila nebiguba sala allahu alayh wasalam masjidkiisiiba ku xabaalan yahay marka hadduu nebiguba masjidkiisii ku xabaalan yahay maxaa dadka kale loogu diidayaa shubhada caynkaasa waxaa lagaga jawaabaya rasuulku sala allahu alayh wasalam dee waa xaaraantinimeeyo waa diiday waana nacdalay in xabaalaha nebiyada iyo saalixiinta masaajid laga dhigto cidda samaysa waa nacdala waana ka digay yuxadiru maa sanacuu wuxuu sidaa ugu nacdalayey wuxuu ka digayey waxay sameeyeen riwaayada muslim waxay sheegaysaa yuxadiru mila maa sanacuu waxay ka digayey wuxuu ka digayey rasuulku sala allahu alayh wasalam yuhuudda iyo kiristaanku waxay sameeyeen wax la mid ah inay dhacdo ayuu ka digayey walowlaa dalika labriza qabrhu hayra anahu khashiya an yutakhada masjida almuhim rasuul lahi muxamed sal allahu alayh wasalam masjidka laguma xabaalin gurigiisii oo qolkii caaisha ah ayaa lagu xabaalay sababta loogu xabaalayna waxay ahayd rasuulku sal allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey xadiis tilmaamaaya nebi kasta halkuu ku naf baxee nafta lagaga qabto ayaa lagu xabaalaa waxaanu nebigu uu ku nafbaxay oo uu ku dhintay gurigii caaisha gudihiisa ayuu ku dhintay marka halkii nafta lagaga qabtay baana lagu xabaalay fuqacaddaa lagu aasay may ahayn masjidka kamay mid ahayn waa gurigiisa gidaarkaa guriga ku xidhanna marnaba ma bannaanaan oo markaysaga yani bannaan ma noqon buqcaddaa uu ku aasan yahina masjidka marna kama mid noqon masjidka markii la waasi'inayo la ballaarinayo waktigii saxaabada xagga guryaha nabiga sal allahu alayh wasalam ama geesta uu nebigu ku xabaala yahay looma soo ballaarin ee waxay u waasiciyeen masjidka geesaha kale laakiin waayo dambe oo saxaabadii markaysaga yani ay wada dhinteen oo midhmidh markaysaga meelahaas yani ku nooli midhmidh uu ka baaqi yahay ee saxaabo tiro lahoo faraleeya aynay noolayn ee ruux ruuxu naadirun ay tahay saxaabadii ay ka harsan tahay ayaa dawladdii reer bani umaya samaysay inay masjidka xaggan usoo ballaadhiso markaana yani waxa weeye intay gidaaradii ka qaadeen meesha may bannayn oo markaysaga xabaal muuqanaysa markaysaga meeshii umay dayn iyadoo gidaaradii sidii ugu xidhan yihiin bay geestan usoo waasiciyeen bacd culamaana waxay yidhaahdaan waktiga loo soo ballaariyey xaggan markaysa waxaan yani nebigu ku xabaalan yahay dawladda reer bani umayaba waa kasii dambayso oo waayo dambay ahayd bay yidhahdeen waa uu tilmaamaayo sancaani kitaabkiisa tahiru lictiqaad waxa u odhanaya markaysaga qalawuuna asaalixi oo markaysaga qarnigii lixaad ah qarnigii lixaad ah yani shan boqol oo sano iyo jarta markay ka soo wareegtay ayaa markaysagaa qolkii nebiga la soo gudageliyey masjidka ka hor kumay jirin marka wuxuu odhanayaa sancaani waa umuur dawliya laa daliiliya waa umuur markaysaga xadboqorradii dambe sameeyeen ee umuur sharci ahaan la daliishan karo markay saasayna u ahayd weliba markaysaga dee xabaashi ma muuqanayso oo lama arkaayo gidaaradaa ku xidhan xabaal muuqanayso la arkayo iyo xabaalaan la arkayn nafaqa udhaxeeya sabab gaaroo keensatay nebiga in halkaa lagu xabaaraano waa jirtay buqcaddaasina masjidka kama mid ahayn saxaabadiina marka isaga masjidka may soo gudagelin buqcadda uu nebigu ku aadsan yahayna inay marka waxa weeye gurigiisii tahay kama suulin oo uu marka yahay meeluu ku xabaalan yahay oo aan marka iyadu marnaba xukun masjid yeelan halkaa lagumana tukan jirin qolka xukun masjidna ma lahayn saas aawadeed daliil uma noqonayso adiladii cadcadayd ee faraha badnayd ee uu nebigu kaga sii digay ee ku sii sheegay xabaalaha in masaajid aan laga dhigan ee uu aad iyo aad u adkeeyey ee uu mar lafdu nahyi sheegay ee mar yidhi falaa tattakidu oo uu siiqada ku nahiyey ou mar nacdalay rasuulku sala allahu alayh wasalam cidda xabaalaha masaajid ka dhiganaysa markaa de waxa weeye in laga tago adilada noocaasa saasayna u bannaanayn oo waajibku ay tahay adilada in sideeda loo raaco daliilada in loo raaco waajibku ay saas ah, marka buqcadda uu nebigu ku aasan yahay sala allahu alayh wasalam marna masjid ma noqon gidaarana waa ku xidhan yihiin qabrigina markaa daahir maaha uma muuqanaayo sabab gaaroo keensata in meeshaa lagu aasaana waa jirtaa oo nebi walba halku ku nafbaxaa lagu aasaa halkaasaanu ku nafbaxay wakhtiga la waasiciyey lasoo ballaadhiyeyna waa waa dambe ficilkii saxaabadana kuma dhicin cidaan asxaabtii rasuulka ahayn oo ka dambaysay baana arrinkaas samaysay daliilna ficilkooda ma aha looga tegaayo axaadiista rasuulka sal allahu alayh wasalam looga tegaayo yani ma aha marka taana sidaas ayay tahay masaladii hore aan ku yaro noqdo arrinka ku saabsan waxa weeye qaala aladiina qalabuu calaa amrihim latakhidana calayhi masjida waxaynu ogsoonnahay shareecada nebi moxamed lafteeda amarba amarku ka dambeeyaa la raacaa bar shareeco nebi hore ka warran haddii la shareecadii nebi moxamed baan khilaafayaayo shareeco nebi hore oo markaa khilaafsanay shareecada nebi moxamed baan mas'alo ku raacayaa dee sax maaha waxaynu ogsoonahay shareecada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam yani amarba amarku ka dambeeya in la raaco haddii waagii hore wax la sharciyeeyey oo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam carabkiisa lagu sharciyeeyey oo haddana la nasakhay in la kii la nasakhay waagii hore nebiga carabkiisa lagu sharciyeeyaan raacayaa taasabaan bannaanayn see loo odhan karaa markaysa waxa shareecadii nebi moxamed baan khilaafayaayo shareeco nebi horeaan raacaya iyadoo aynaan hubinba shareeco nebi oo bannaynaysa in xabaal masjid laga dhigto iyadaynaan ogaynba laakiin haddayba jirto inaynu raacno adda mid inoo bannaan maaha waayo shareecadii nebi moxamed baa khilaafsan calى kuli xaal mawduucaas intaas baan kaga baxayaa taxriimu الsalaati ilى اlqubuur salaaddu inay xaaraan tahay ila alqubuuri xabaalaha loo tukadaa inay xaaraan tahay bimacnaa iyada oo marka xabaasha xagga qiblada kaa xigto aad xabaashana ku sii beegayso qibladana aad u tukanaysaa ma bannaana can abi markad alkhanawiyi saxaabiga abi markad la yidhahdo waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuul lahi sala allahu alayh wacala alih wasalam laa tusalluu ila alqubuur ha u tukanina xabaalaha ayaa rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam walaa tajlisuu calayha xabaalaha dushoodana ha fadhiisanina akhrajahu muslimun xadiidka waxaa soo saaray imaam muslim fi ljanaa'iz kitaab ljanaa'iz buu ku soo saaray oo saxiixiisa ka mid ah qultu wuxuu yidhi markaa sheekhu annasu sariixun naskan ama xadiidkani wuxuu ku cad yahay fii taxriimi asalaati salaaddu inay xaaraan tahay ila alqubuuri xabaalaha loo tukadaa inay xaaraan tahay buu ku cad yahay wa fii taxriimi aljuluusi calayha in la dul fadhiistaa inay xaaraan tahayna waa ku cad yahay kama hiya alqaacidatu alusuuliya siday markaa tahayba ama sheegaysaba qaacidada cilmul usuulka loo nisbeeyey oo culamaa usuul fiqi ay sheegaan alaslu fi nahyi ataxriimu asal waxaa u ah fi nahyi nahyiga ataxriimu xaaraantinimayn ilaa lisaarifin wax ka weeciya inuu jiro mooyaane haddii kale taxriim baa lagu xambaari inuu markaa taxriim faa'iidinayo xaaraantinimayn faa'iidinayo shayga hadduu markaa waxa sharcigu diiday oo aayad ama xadiis diiday la hayo oo la waxaa samaynina waxaa lagu xambaaraya waxaas inuu xaaraan yihiin in la sameeyo ay xaaraanta walaa saarifa lahu huna halkan wax ka weecinaya ama ka leexinaya ma jiro falyataqi اllaha rijaalu yukhaalifuuna awaamir allahi wa awaamira rasuuli اllahi sala allahu alayhi wala aalihi wasalam ha ka baqaan ilaahay rijaalun rag oo yukhaalifuuna khilaafaya awaamir allahi awaamirta ilaahay wuxuu ilaahayna faray wa awaamira rasuuli illaahi iyo rasuulkii ilaahay wuxuu ina faray sala allahu alayhi wala aalihi wasalam kuwa khilaafaya ilahay ha ka baqaan walyatadakaruu ha xasuustaan qowl allahi subxaanahu wa tacaala hadalku ilaahay uu yidhi falyaxdar aladiina kuwii markaysaga yani ha ka baqaan yukhaalifuuna khilaafayey oo ka baxayey can amrihi amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam ha ka baqaan an tusiibahum fitna inay fitna haleesho ha ka baqaan aw yusiibahum ama inuu haleelo cadaabun cadaab u haleelo cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wa xanuujinaya inuu haleelo taas marka ha ka baqaan oo ha ka digtoonaadaan yani fitnadaasina waxay noqon kartaa yani markaa gaalnimo ama bidco ama macsi ayay noqon kartaa cadaabkuna wuxuu noqon karaa ima fi dunya wa fi lqabri wa fi laakhira cadaabku in addunyada laysku cadaabo ama xabaasha laysku cadaabo ama aakhiro laysku cadaabo intaa mid walba waa u dhici karta imaam axmed ibnu xambalna wuxuu ihi fitnadu waa shirkiga buu yidhi lacalahu idaa radda bacda qawlihi an yaqaca fii qalbihi zayq fayahlik fitnadu waa gaalnimo buy marka gaalnimaha ka baqaan baa loo jeedaa imaam axmed baa saa ku fasiray waxaa laga yaabaa hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam wax ka mida hadduu diido in qalbigiisa iilasho uu xaqa ka iilanayaa inay ku dhacdo o u halaagsamo ayaa laga yaabaa almuhim xabaalaha in masaajid laga dhigto waxaa soo gudagelaya in masaajid laga dul dhiso waxaa kaloo soo gudagelaaya yadaan masaajid laga dul in korkooda lagu tukadana waa soo gelaysa waayo rasuulku sal allahu alayh wasalam waxa uu ihi wajucilat liya alardu masjida waطahuura arlada waxaa layga dhigay masaajid yani meel kasta oo salaadda igu soo gaadho waa ku tukanaya bimacnaa salaadda waa igu asaxaysaa marka arlada masjid baa layga wada dhigay maxaa laga tilmaamaya meel lagu tukado oo salaadu ku asaxaysaa layga dhigay marka xabaashii haddii lagu dul tukado korkeedii waxay noqonaysaa in masjid laga dhigtay waxaa laga reebayaa un masaladaas maydkii xabaalnaa oo xabaasha ku jiray haddii lays yidhaahdo ku tukada salaatuljanaaze waa bannaan waa iyada daliil baa loo hayaa waayo rasuul lahi sala allahu alayh wasalam wakhtigiisii waxaa dhintay gabadh masaajidka xaari jirtay markaasaa goor habeena ayay markaa go'day asxaabtii rasuulku sala allahu alayh wasalam waa aaseen gabadhii nebigu waa tebe wuxuu yidhi gabadhii markaysagaa xaggay ka dhacday dabeedna waxa la rasuul allah waa dhimatay ma waa dabeedna aasnay bay ma isu ogeysiisaan buu yidhi maa issoo ogeysiisay afalaa aadantumuun waxay goor habeenay go'dayoo inaannu ku toosinno ayaannu karaahiyaysanay nabigu wuxuu yidhi sal allahu aleyh wasalam itusa xabaasheedii xabaasheedii baa la dulgeeyey markaasaa la xabaasheedii waa tan markaasuu nabigu sal allahu aleyh wasalam salaatuljanaazu ku dul tukaday taasi waxay ku tusinaysaa maydku hadduu xabaalan yahay oo xabaasha ku jiro in salaatuljanaaze lagu dul tukadaa cumuumkii waa laga reebaya xabaalaha masaajidha ka dhiganina bimacnaa ha ku dul tukanina bacdu lfuqahaa waxay markaa kaloo ilxaaqiyeen ama ay haleeshiiyeen maydkii markuu naxashka saaran yahay laftiisa waxay yidhaahdeen xabaalaha korkooda waa lagu tukan karaa mar haddii salaatuljanaaze ay tahay waxa lagu tukanaya laakiin sababku waxay tahay suuradaa inaan looga qiyaas qaadanayn waayo lagama hayo rasuulka sala allahu alayh wasalam mayd naxash saaran oo aan weli la xabaalin inuu xabaalaha korkooda ku tukaday salaatuljanaaze lagama hayo laakiin fuqahada qaar baa baneeyey oo waxay yidhaahdeen maydkii xabaallaa mar hadduu ku tukaday xabaashii xabaalaha korkoodii waxaanu uga qiyaas qaadanaynaa in waxa weeye haddii eh, naxashka uu saaran yahayna salaatuljanaazihi mustasna inay taho xabaalaha lagu tukan karo laakiin waa qiyaasun maca alfaariq waayo farqi muctabara udhaxeeya maydku markuu xabaalan yahay lama qaadqaadi karo laakiin markuu naxashka saaran yahay waa la qaadan karaa oo halkeer baa lala tegi karaa lagu tukan karaa labada suuro marka la isaga qiyaas qaadanayo la waa inaan farqi udhaxayn halkana farqi muctabara udhaxeeya waa midda kale markaysaga cumuumaadkii wax lagaga reebo lama hayo waa midda kale xadiis gaarina waa ku soo arooray oo tabarani uu awsadka ku soo warinaayo sheekh albanina uu axkaam uljanaa'iz uu ku odhanayo sanadkiisu waa jayid xadiiskaasi wuxuu tilmaamaya naha rasuul lahi sala allahu alayh wasalam an yusallaa aljanaa'izu bayna alqubuur rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu reebay janaasooyinka in lagu tukado xabaalaha dhexdooda tabaraani baana awsadka ku soo wariyey alimaam alalbanina waxa uu yidhi sanadkiisu waa jayid marka sidaas aawadee xadiikaasi masalada wuxuu ku samaynayaa fasli waa kala saaraya waa kala caddaynaya marka idan de waxa wey mar haddii nas loo helay qiyaas waxa la yidhaha meesha ma taallo inama alqiyaasu lidaruura waata imaamu shaafici uu yidhi marka nas marka la waayaa qiyaas loo la adeegsan karaa haddana nas baa loo hayaa diidaya marka calaa kulli xaal waxaa laga reebayaa oo keliya maydku markuu xabaalan yahay iyada markaysaga yani xabaalihii waxa weeye in lagu tukada salaatuljanaazo mayd xabaalan oo dhowaan la aasay iyadu waa bannaantah waa mustanan laakiin salaad kale in marka xabaalaha korkoodii lagu tukadaa yani iyadu mashruuc ma aho ma banaana dadka qaarkood waxay yidhaahdeen xabaalahan marka la diidaayo masaajid in laga dhigto waxaa loo diidayaa waa najaasanimada oo waxay yidhahdeen xabaashii markaysaga maydna waa la aasaya yani marka xabaalna waa lasoo fagayaa waxaa laga yaabaa markaysaga xabaalo baaba'ay in lasoo fago maydkiina markaysaga waa jirkiisa waxa weye ciidduu gelaya waa baaba'aya dheecaankiisii baa gelaya marka nijaasaa kor ka imanaysa marka waxaa loo diidayaa waa najaasada saas waxay yidhaha hadii wax laysaga dhigo fuqahada qaarkood dhibaata kuma sugnaan lakin waa qowl baila bulaankiisa ama baailnimadiisa waxaa caddaynaya waa midda koowaad ee manaadkii rasuulku xukunka ku xidhay waa in xabaalihii lagu dul tukado ee najaasanimo ma aha marka xabaalnimada inay tahay oo aan la kala farqin tii la soo iyo tii cusbay ayay marka adiladu ku tusinaysa waa midda kale xabaalihii nebiyadaa la sheegay nebiyadana jirhkooda ciiduba ma cunto lacana allahu alyahuuda wanasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid marka waxa weeye haddii najaasanimada loo diidaayo xabaalaha nebiyada kuwa masaajidda ka dhigto yahuudiya kiristaan ah dee waxa weeye yani markaa lama nacdaleen yani markaa lagamana markaa waa lagumana tilmaameen arrinkooda dhaleecayn la dhaleecaynayo lama sheegeen waa midda kale xadiiskani wuxuu tilmaamaya laa tusaluu ila lqubuur haddii najaasanimo ay tahay najaasadu hadday ka horayso adigu markaysaga meeshaad ku tukanaysaa inay najaaso ahayn dee dhibi kuma sugnaan xadiiskuna wuxuu sheegaya muslim saxiixa kuso wariyay laa tusalluu ila alqubur xagga xabaalaha u tukanina marka najaasanimadii lafteedii inaynay ahayne ay tahay waxa weeye in shirki iyo fitno looga baqaayo inay taa tahay ayaa markaa laga fahmaya imaamu shaaficina waa kii tilmaamay in waxa weeye waxa loo diidaya ay tahay makhaafat alfitnati calayhi wacalaa man bacdahu min anas akrahu an yucadama makhluuqun xata yutakhada qabruhu masjida makhaafat alfitnati calayhi wacalaa man bacdahu min annaas bu imaam shaafici yidhi a'immada kalena saasay tilmaameen a'immada kalena saasay tilmaameen ta kale hadday najaasanimada tahay de waxa weye waxaa la kala farqin lahaa najaasadii qofka wax iska xigsiiyey ama najaasadii aan taabanayn iyo qofka waxa najaasadii taabanaya ta kale najaasanimadu lacnad may keensateen calaa kulli xaal umuurahaaso dhami waxay caddaynayaan inaan marka cilladu aynay ahayn najaasanimada ee shirki in laga baqaayo in markaysaga ay tahay siday ummadihii horeba ugu fitnoobeen yani aqwaashii badnayd ee culammada markaysaga aynu soo rarayna ay markaa tilmaamayeen xukmu ziyaaraati asanawiyati lmuxadadati libacdi lqubuur siyaarooyinka xukunkooda asanawiyati sanadka loo nisbeeyey ee sanadkiiba hal mar imanaysa ee almuxadadati yani la xadeeyey bimacnaa wakti loo gooyey libacdi اlqubuuri xabaalaha qaarkood haddii waxa weeye xabaal la yidhaahdo odaygii qabiiladu ka farcanayd ama jilibku ka farcanaa ama markaysaga yani qoyska dhalay sanadkiiba waxa weeye hal mar baan markaa siyaaranaynaa xabaashiisa markaysaga xoolo dul geynaynaa ku dulqalaynaa ciddii markaysagaa loo qadarana ay cunaysaa maxaa ku sugana dhibaata masalada caynkaasa kitaabku waxbuu ka taabanayaa in sha allahu tacaala waana kasii hadli doonaa su-aal mawduuca ku saabsanna waa jirtaa marka waa caddayn doonaa in sha allah su'aalun hal hadihi ziyaaraat sanawiya ma yihiin siyaarooyinkan sanadka loo nisbeeyo sanadii hal mar la samaynayo ee almuxadadati yani markaa la gooyey wakti loo gooyo loo xadeeyey wakti heblaayo libacdi اlqubuuri xabaalaha qaarkood walatii taasoo yaqacu fiiha uu ka dhacaayo bimacnaa fiiha ay calayha korkeeda uu ka dhacayo ama ziyaarada gudaheedaba uu ka dhacayo alraqsu yani raqsi uu ka dhacayo xatro taas dadku ma wada sameeyaan qaar baa laakiin sameeyaan raqsi xadra u ka dhacaayo ay xadreeyaan ama wax iyaar shabahdoo kale marka ay sameeyaan oo cibaado ka dhigayaan iyo walikhtilaadu isku dhafan ragga iyo dumarku isdhex iyo wagayru dalika iyo ashyaaan taas ayni waxyaalo kale ay ka dhacayaan oo min anwaaci lmunkaraati waxyaalaha shareecadu diiday ka mid a ah. hal yuqiruhaa ma sugayaa oo ma ogolaanaya asharcu sharcigu mise ma ogolaanaya والجواب والله الموفق للصواب أن هذه الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور والتي يقع فيها الرقص والاختلاط وغير ذلك من أنواع المنكرات لا يقرها الشرع المهم سيارة قيبوين بي أقيب سنتاوان الشيء دونا إن شاء الله تعالى لكن تنكو سابسر وحوية إن حباله دلقي أما ها هذا يعني مركا أضيق قبيلة دلي أما تشلب كدلي ama ama qoys ka dhalay ama raas ka dhalay kuu doonaba ha noqdee ama ruux kale oo isaga weli loo qabo ha noqdee xoolaha la kaxaynaayo ee xabaalaha la dulgeynaayo oo lagu dulqalaayo yani waxa weeye xoolaha caynkaasi wax bannaan maaha waa shay xaaraanah sadaqadii mashruuc ahaydna noqon mayso waa xaaraan waa midda koowaad waa bidco waayo xabaalaha markaysagaa xoolo in lagu dulqalaa rasuulku ma samayn sala allahu alayh wasalam asxaabtiisiina ma samayn taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii iyo imaamiyaalkii midnaba ma samayn daliilla looma hayo bal ee rasuulku waa diiday sala allahu alayh wasalam o wuxu uhi laa caqra fi lislaam wax xabaala lagu dulqalaa islaamnimada kama mid aha baa rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiskana abu daawuud baa sunankiisa kusoo wariyey marka rasuulku waa reebay oo waa diiday waa midda labaade siyaarada sharciga ahi waxay ku kooban tahay saddex qodob wixii intaa dheeraad ka ahi siyaaro sharciya ma aha ee waxay dhex taallaa inay bidco tahay iyo inay gaalnimo tahay wixii saddexdaa umurood ka soo haray saddexdaa umurood waxay tahay xabaasha marka la booqanaayo waa in waxaa looga jeedaa keliya ay tahay in aakhiro lagu xasuusto iyo geeridii in lagu xasuusto oo lagu wacdi qaato shayga labaadee looga jeedaa waa inay noqotaa in maydka loo duceeyo hadda in isaga la baryo maaha waa in isaga loo duceeyo shayga saddexaad ee soo raaca waa inay tahay in imtihaal looga jeedo amarkii rasuulku uhi fazuuru lqubuura xabaalaha soo booqda sunnanimo sunnaha la fulinaayo waa in looga jeedaa saddexdaa qodob wixii ka soo hadhay ee xabaal in la booqdo ku saabsan ee saddexdaa qodob ka soo hadhay waxa weeye waa baadi waxaynay ka dhaxaysaa inay bidco noqoto qofka aan diinta ka saarayn laakiin uu ku dambaabayo iyo inay noqoto gaalnimo ayay dhex taalaan saddexdaa umurood laakiin adilay leedaho waa sharci waayo rasuulku wuxu uhi sal allahu alayh wasalam fazuuru lqubura fainaha tudakiru lmowt fazuuru lqubura fainaha tudakiru laakhira yani xabaalaha markaysa waxaa yani ziyaarta fazuuru lqubuura xabaalaha booqda geeri idin xasuusinaysaa aakhira idin xasuusinaysaa muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey marka aakhiro xasuusad iyo geeri in lagu xasuusto oo lagu wacdisoomo waa in looga jeedaa o mar labaadka shayga labaad waxay tahay waa in loo duceeyo ducada loo ducaynayana nabigu sal allahu alay wasalam wuxuu sharciyeeyey in la salaamo dabeedna markaysa waxaa loo duceeyo asalaam marka marka nabigu booqdo xabaalaha sala allahu aleyh wasalam wuxuu samayn jiray dadkana uu yani uu u sunneeyey oo amray in la yidhaahdo asalaamu عalaykum ahla الdiyaari min almuؤminiina wاlmuslimiina waina in sha allahu bikum laaxiquun nasأl اllaha lana walakum اlcaafiya antum salafuna wanaxnu biاlahar macnaheedu waxay tahay ilaahay nabadgelyadiisa iyo naxariistiisa iyo barakooyinkiisu korkiinna ha ahaato dadka halkan deganow ee muslimiin iyo mu'miniinba lahaadayow naftayada iyo idinkaba waxaanu ilaahay uga baryaynaa nas'al allaha lana walakum alcaafiya caafimaad baan uga baryayna balaayo laga badbaado iyo dhibaato iyo cadaab baa laga badbaado antum salafunaa idinkaa salafkayagii ah oo nooga horreeyay oo naga hormaray wa naxnu bilahar annaguna waa idin daba joognaa sidaasuu nebigu odhan jiray dadkana amray in la yidhahdo marka shayga labaad waxay tahay waa ixsaan ila almayit maydka oo loo samafalaayo ilahay in loo baryaayo laakiin aad tidhahdo maydka ii ducee yani waxa weeye ilahay ii bari ilahay dembi dhaaf ii weydi yani wax kuu bannaan maaha maydkana camalkiisu waa go-ayo isaga waa xidhan yahay wuxuu sabab ku lahaa uun mooyaane oo usii socdo mooyaane hadda camal cibaado ah oo uu xabaalaha ku samaynaayo oo ajar uga soconaya ma jiro oo ajar uga soconaya ma jiro إذا maata الإنسان انqaطca camaلhu إila min ثaلaaث بiني aadamku hadduu dhinto camalkiisu waa go'a saddex mooyaane صadqaة jaariya aw cilmi yuntafacu bih aw waladi صaalix yadcuu lah saddexaasna maxay tahay waa sadaqo jaariya a waqaf iyo wax la mida masaajidda u dhisay ceelo u waqfay waddooyin uu sameeyey iyo waxyaalo la mida ama cilmi lagu intifaac cilmi shareeco uu faafiyey kutub uu qoray daduu cilmi baray oo cilmigii kusii camal falay ilmo ubad wanaagsanoo usoo duceeya waxay kale culammadu ku ijmaacsan yihiin axaadiisna loo hayaa haddii waxa weeye ubadku sadaqad uu maydku u bixiyo inay markaisaga anfacayso laakiin qaabkan hadda markaa dadku ay sameeyaan oo ku saabsan in sadaqadda markaisagaa la yidhahdo xabaashaanu geynayna ku dulqalaynaa oo ay qaarkood uga jeedaan xoolaha inuu barakeeyo ama belada inuu ka daafaco ama taranta inuu siyaadiyo waxa weeye ta noocaasi mid bannaan maa xataa haddaan taa looga jeedin qaab kani qaab la samayn jiroo nebiga iyo saxaabadiisa sameeyeen banneeyeenna maaha waa in waxa weeye wixii markaa yani jiray in waa in la raacaa xataa sadaqada in lasoo ururiyo xabaal bayaan lagu dul ururinaya oo la yidhaha meel aan ku wada qallo yani wax jiray maa meeshii jamc wixii loo sharciyey jamca loola yimaado waxaan jamc loo sharciyayn yani yaan jamc loo samayn salaadaha markaysaga faralka waxaa laynagu jamaca ku tukada ciidaha iyo kusuufka khusuufka dayax madoobaadka qorax madoobaadka taraawiixda jamc yaa lagu tukadaa laakiin haddii la raatibta duhurka ka horaysa ama ka dambaysa aan isku jamacsanno halka ruuxba gaarkii u tukanaayo aljamacatu raxma waxa la waa alad marka dadka qaarkood waxay uga jeedaan maqaasid kala duwan waxay uga jeedaan inay barake iyo markaysaa waa qurbo ka raadinayaan xabaalo waalid baa xoola laga helaa waxyaalahay ku maahmaahaan bay ka mid xabaalo waalid baa xoola laga helaa yani waxay ka qabaan oo ka ictiqaadsan inuu wax barakaynaya ama wax taraayo waa inaad tidhaahdo ii ducee isagii xaduurto ama aad barida kuma banaana halkaad isagii u samafali lahayd oo u ducayn lahayd ila adigaa weli camalkaagii furan yahay isaga kitaabkiisi waa la xidhaye ayaad markaysaga dadka qaarkood waxay ku bedeleen inay markaa maydka laftiisii inay baryaan ducada markaysa waxaan yani eh, loo ducaynaayo amwaadda khaasatan waalidada aad iyo aad ha loogu dadaalo waayo ducadu aad bay u nafci badan tahay xadiidkani muxuu sheegaya waladin saalixin yadcu lah ubad wanaagsanoo usoo duceeya waxa ilmaha waalidkii ka anfacaya ee wax ku tari karaa ducoo keliya ma aha sadaqadu u bixiyaaba waa anfacaysaa laakiin maxaa ducada si gaara loogu sheegay nafcigeeda iyo waxtarkeedaa weyn saas aawadee waxaa laynagu baraarujinayaa ducadii in markaysaga lagu dadaalo waayo dadkii sadaqa ma wada awoodi karo laakiin ducadii qalbigaad soo xaadirisay afkaad dhaqdhaqaajisu ku simantaa ruux waliba waa kari karaa faqiir iyo qani kasta waa awoodi karaa waxaa axaadiista saxiixa qaarkood ku soo aroortay ruux dhintay baa marka isagaa darajada jannada sare loo qaado darajo saraa la geeyaa markaasuu ilaahayow xagga iiga timi tani markaasaa la yidhahdaa ilma aada dhashay dembi dhaafu ilaahay ku weydiiyey aawadeed baa sare lagugu qaaday duadii waxa dadku waa fudaysanayaan marka maydka waxa weeye ducada waxaa laynagu baraarujinayaa weynaanta ay weyn tahay ayaa laynagu baraarujinaya hadduu sadaqo qofku maydkii u bixinaayo waa inuu markaysa waxa markaa qaryo ayaa u fadli badan oo fuqarada siiyo laakiin isu keen keeno oo isku meel aan ku qallo oo markaysa waxa maydkii sidaa ugu bixin oo waxa weeye waxaa laga yaaba waxyaalo kale inay soo galaan yani waxa weeye maqaasid kale inay soo gashaa dhici karto oo istusnimo iyo yani waxyaalo lamid inay soo galaan yani sidii kii ay ka sheegayeen markaysa markaa in eh, oo yidhi eh, adama aadan baa goblomay ala waxay ku tiri xaawaan markaysa markaa intaan aan uqalaya ama xaawaan siinaya iyo wax lamida ah. calaa kulli xaal eh, sadaqaadka markaysa xamaydka loo bixinaya waxay weliba ku nafci badan tahay waxyaalaha joogtada ah sida waqafyada iyo waxyaalaha la midkaa ah in loo geliyo biyo la waqfay ceelkaasaan u qoday markiisa markaa waxaan u waqfoo kale haddaad tidhahdo waalidkii balligaasaan u sameeyey ilaahay dartii looga jeedo masjidkaasaan u dhistay yani ama waxbaan ugu daray in alla inta lagu intifaacayo ajarku waa u soconaya laakiin raashinkaa la cunaayo xadiidka waxa weeye haddii ikhlaas looga jeeday maxaadiir kale iyo waxyaalo kalena ayna dhex gelin uu ka maran yahay dee markaasaa lagu intifaacay ajar waa looga qoraya waa haddii laakiin waxyaalo wax yeelaya uu ka maran yahay calaa kulli xaal siyaarooyinka markaysagaa dad badan ay sameeyaan oo ay odhanayaan markaysa markaa xabaal qabanaynaa oo ay u safrayaan in xabaalaha siyaaradooda loo safraa ma banaana xadiis diidayaa jira laa tashudu arixaala ila ilaa alaaati masaajid waayo maxaa keensanaya xabaal inaan u safarto aw barkhad baan u safrayaa ama sheikh hebel baan u safrayaa ama odaygiina dhalaan u safrayaa maxaa keensanaya hadday tahay ducaad u ducaynayso ducadu markaysaa ma waxay shardi u tahay inaad la dul tagto hadday tahay sadaqaad u bixinayso sadaqadama waxay shardi u tahay inaad la dul tagto sadaqada waxa wey adoo gurigaaga jooga haddaad bixiso markaysa waxaan yani ikhlaasna ay u dhacdo ilahay waa ku anfacaya ducada haddaad markaysaga u ducayso masaajidda ku sugan oo ama yani markaa cibaadaysanaya inaad u ducaysaa fadli badan xabaal in eh, ziyaarada la soo kay doontaba ha noqotee ama waalid xabaashaas cidda ku aasane ha ku ahaato ama yana ku ahaan inaad u safartaa kuuma banaana in xabaashii dusheedii aad dul ictikaafto ku dul sugnaataa kuma banaana inaad waxa weeye yani wax ku dul qashaa kuma banaana la caqra fi lislaam haddaad wax u bixinayso adoo gurigaaga jooga sadaqo u bixi laakiin waxbaan u qalayaa maydkii ha odhan oo wanaad markaysagaa ku maslaxanayso aad leedahay markaysagaa sheekh hebelow ama weli hebelow xoolaha i barakee ama dhibaatada iga daafa wankaagana waan qabi doonaa waxba kama jiraan wankaa la qalayo ee markaysaga kusii masriixanaysaa marba aad kusii baryaysaa waa shirki maxaa la rabaa waxaa la rabaa waa inay noqotaa markaysaga ciddaad wax u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 nooc dejaas ah markaa saas aawadeed ayaa raqsi lagu magacaabay iyo walikhtilaadu isku dhafanku uu ka dhacaayo ragga iyo dumarku isdhex galaan iyo wagayru dalika taas waxyaalo aan ahayd ay ka dhacayaan oo min anwaaci almunkaraati waxyaalaha shareecadu diiday ka mid a ah. laa yuqiruhaa ma sugaayo ma ogola asharcu sharcigu bal hiya min umuuri muxdaa waxay ka mid tahay umuuraha la darisiiyey fi diini ee diinta markaa lagu soo darisiye lagu soo kordhiyey ee bidcooyinka ah iyo waalcaadaati caadooyinkaay ka mid tahay asayi'ati xun allatii taasoo maa anzala allahu biha min sulطaan ilaahay wax daliil iyo xujo ah aanu u soo rogin wlwaajibu waajibka saaran mas-uuliina kuwa markaa xilka haya habatana allahu wa iyaahum cala alxaq ilaahay dhammaanteenba xaqa ha ku sugee annagana ilaahay xaqa hanagu sugo iyagana ha ku sugee waalculamaa'i iyo culammada waajibka saarani wafaqana allah wa iyaahum ilaahay hana waafajiyo khayrka iyagana ha waafajiyo culammadane an yuhayiruu waa inay bedelaan mila hada almunkar yacni munkarkaasoo kale waxa ay shareecadu diidaysee taas oo kale waa inay bedelaan oo ay dooriyaan ee albashici foosha alladii kaasoo yadcuu ku baaqayo dadka ugu yeedhaaya ilaa tadahwur اlakhlaaq akhlaaqdu inay baaba'do ugu yeedhaayo iyo waalqiyami yani sharafuhu waxyaalaha qiimaha leh la dhowree sharafta ahi alislaamiyati islaamka loo nisbeeyey inay baaba'do dadka ugu baaqaya waayo siyaarooyinka noocaas ah waxaa ku jira oo dhexdeeda ka dhaca ikhtilaa rag iyo dumarka isdhex galaan fitnadiina waa sahlanaataa xabaalaha qaarkood marka la siyaarto habeenka marka waxaa dhafarka ee ziyaarada markaysaga la joogo munkaraad iyo xumaano badan baa ka dusheeda ka dhaca maaho keliya waxyaalaha bidaca ama shirkiyaadka ah ee xataa macaasida ay garanayaan inay markaa waxa weye cisyaan tahay oo qof waliba muslimiba uu garanayo inay dembi tahay ayaa dhaca dhallinyaradii yani iswaayey ee labkiiyo dhadiga ahaa baa iska helaan markaa dabeedna markay halkaa iska helaan waxaa la yidhi xumaanay ka sameeyaan waxaa lay sheegayay nin yidhi eh, siyaarada u barkadla sidaan u jeclaa ayaa mid faasiqii wuxuu igu yidhi buu yidhi weligay dumar waxaan ka cilbeela habeenkaa siyaarada bimacnaa wuxuu sheegayaa sino siduu doono inuu u sameeyo habeenadaas marka ta uu shiiku tilmaamayaana waa taasoo kale weyi waayo dumarkan guryahooda laga soo saarayo ee ziyaarada loogu baaqayo marka horeba dumarku inay xabaalaha soo booqdaan oo soo siyaartaan culammada badankoodu waxay leeyihiin ma banaana ama waa karaahiyo ama waa xaaraan ahlucilmigu may tilmaamin inay mustaxab u tahay ziyaarada dumarka oo xataa waxa weeye maydka tashyiica lagu samaynaayo ee la gelbinaayo ee aaska loo sii wado dee targhiibka ku soo arooray iyo fadliga laynoogu sheegay waa wen yahay waliba siiqatu man buu ku yimi man ruuxa markaysa waxaa yani man ittabaca janaazatan ruuxa janaaso raaca yani qof muslima janaasadii oo jooga ilama iyo inta lagu tukanaayo wuxuu leeyahay ajar buur la-eg hadduu joogo ilaa inta laga aasayana ajar laba buurood la-eg buu yani leeyahay oo u sugnaanaya marna waxay ka mid tahay siiqa ragga iyo dumarku ay soo wada guda eh, soo guda galaan waa cumuum wamaa shumuulu man liunha janafuu wa fii shabihi lmuslimiina اkhtalafuu saas aawadeed qawl shaada oo xanafiyada qaarkood laga sheega mooyaane man in dumarku soo gudagelayaan bay culammada qaalibkooda isla ogol yihiin salafan oo khalafan haddana maca daalik siiqada caynkaasaa dumarku hadda ma soo gudagelayaan waayo daliil baa ka gaar yeelaaya waa tii ay tidhi nuhina can itibaaci اljanaa'iz waxaana laga reebo naloo diiday inaanu xabaalaha yani inaanu xabaalaha janaaista u raacno can itibaaci اljanaa'iz waana laga reebay walam yuczam calayna na adkayn marka ahlucilmiga qaarkood waxay ka daliishadeen xadiidka صaxiixa ah dumarku inay janaa'ista raacaan oo ay ilaa xabaalaha usii raacaan inay xaaraan tahay oo nahyigay daliishadeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa karaahiyo oo waxaanu ka daliishanaynaa karaahiyada walam yuczam calayna almuhim haddii la yidhahdo waa karaahatu tanziih iyo haddii la yidhaahdo dumarkii inay waxa weeye janaasooyinka gelbiyaan oo sii raacaan waa xaaraan haddii la yidhaahdo marlayba waxaa ka soo baxaysa inayna iyaga nisbadooda qurba u ahayn mubaax mustawa arafayn oo labada geesood siman yihiinna inayna u ahayn sunnana inayna u ahayn siiqada haddaba waxa weeye ziyaarada la amraayo oo fazuuruha waa siiqatu tadkiir dumarku calaa sabiili tabc ama calaa sabiili alhalaba oo ragga la haalib yeelay bay usoo gudageli karaan markaa dee tii kaga cadaydba hadday soo gudageli waayeen fazuuruha miyay soo gudagelayaan weliba adilo gaaroo u diidaysaana waa oo rasuulku sal allahu alayh wasalam uu nacdalay dumarka xabaalaha dooqanaya lacana rasuul lahi allahu alay waslam zawaaraati alqubuur ama zaa'iraati alqubuur waalmuttakidiina calayha almasaajida wasuruj adif ilaa dalika safarka markaysagaa loo safrayaana dumarku maxram la'aanteed inay safartaa dee uma banaana xajkii baa la yidhi ninkii rasuulka u yimi sal اllahu alayh wasalam oo yidhi ini اktutibtu fii gazwati kada wa kada wa ina imra'atii kharajat xaajah waxaa laygu qoray duulaanka caynkaaseeda jihaadkaa inaan raaco ooridaydii ama afadaydiina waxay baxday iyadoo soo xajinaysa bimacnaa waxay rabtaa inay soo xaj u baxdo